رحمه الله تعالى الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى فاجلب لتيسير بكل ذي شطط وليس في الدين الحنيف من شطط وما استطعت تفعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي wuxuu sheekhu gudagalay muqadimadii ka hor kadib oo ka koobnayd sagaal bayd ayuu wuxuu gudagalay maqsuudkii kitaabka oo qawaaciddii ah wuxuu ku bilaabay qaacidada ugu weyn qawaacidda shareecada ee loo yaqaano qaacidat alqawaacid wuxuu yidhi addiinu diinkii jaa-a wuu yimid lisacaadati albashari basharka liibaantiisa darteed buu u yimid walintifaa'i shari iyo shar reebitaankii canhum xaggooda laga reebo darteed buu u yimid waadarari iyo dhib reebitaankii diinku oo diinka islaamka laga wadaa wuxuu u yimid buuri sheekhu laba arrimood dartood buu u yimid arrinta koowaadi waxa weeye lisacaadati albashar basharka waa aadamaha jinkuma gelayaa mise geli maayo wuu ka doodi doonaa aadamaha liibaantiisa adduun iyo aakharaba oo wixii dantiisa iyo maslaxadiisa iyo manfacadiisa inuu helo jaanibka labaadna wixii shar ah ama dhib ku ana in laga reebo diinkuba labada qodob buu u yimid qaacidadan marka waa qaacidada ugu weyn qawaacidda saan hore u tilmaannay waana qaacidada ay shareecada dhan ku wareegayso waxaa la yidhahdaa madaaru shariica la yidhahda yacni waa mixwarka ay ku wareegayso axkaamta shareecadoo dhan dhammaanteed waa qaacidada la yidhaahdo qaacidaة اlmasaalix wاlmafaasid yacni shareecadu waxay u timid litaxsiili اlmasaalixi kaamilatan aw waafira litaxsiili اlmasaalixi wa takhiiriha wa taqliili اlmafaasidi aw icdaamiha saas macnaha in wixii masaalixa la xasiliyo wixii dantu dadka ugu jirto manfacadooda in la soo xasiliyo iyadoo kaamil oo dhammaystiran hadday kaamil noqon weydana oo dhammaystirnaan weydana iyada oo waafiro intii badnayd ah yacni in ama la dhammaystiro ama la badiyo wixii mafaasidana in la yareeyo haddii la baabi'in karana la baabi'iyaba mafaasidda waxa la yidhahdaa waa wixii bini aadamka dhibaya waay aakharadiisa iyo adduunkiisa wixii dhibaya in la baabi'iyo waa haddii la heli karo haddii la baabi'in waayana ugu yaraan in la yareeyo a sidaasay shareecadu u timid axkaamtii shareecadoo dhan baa marka labadaa qodob ku wareegaysanaysa axkaamtii shareecadoo dhan ayaa labadaa qodob ku wareegaysanaya haddii lay leedahay aan la koobi karin oo qur-aanka kariimka waxaa ka mida maalan allah tabaaraka wa tacala wuxu uhi fii suurati اnnaxli man camila صaalixا min dakarin aw unsa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba taa waa sacaadadii adduunka waa walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun waa sacaadadii aakhirada ruuxii iimaan iyo camal saalixa laga helo ama lab ama dhadig ah rag iyo dumar midtu doonay ha ahaado waxaan noolaynaynaa nolol wanaagsan taa waa liibaantii adduunyada waxaan dhihi lahaa sacaadadii adduunyada waa xasilooni iyo deganaansho iyo nolol yani wax weeyaan aan dhib lahayn aakharana wuxuu samaynaya wixii ugu fiicnaa baan ku abaalmarinaynaa baa layidhi tabaaraka wa bimacnaa taana waa liibaantii aakharo faima yaأtiyannakum minii hudaa faman ittabaca hudaaya falaa yadilu ay fi اddunya walaa yashqa ay fi alaakhira saas macnaha adduunka lumi maayo aakharana dhurdarro iyo nasiib darra ku dhici mayso oo cadaab geli maayo maxaa laga dambaysiiyey waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan dankaa dikriga oo diinka ruuxii ka jeesada wuxuu leeyahay nolol cedhiidhi ah waa adduunyada shaqaawadii adduunyada waay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa waa shaqaawadii aakharo waay marka icraadka oo diinka laga jeedsado waxaa ka laasimaya shaqaawa fi اddunya wa shaqaawa fi اlaakhira diinka oo uu ruuxu uu qaatana waxaa ka laasimaysa liibaan adduunyo oo sacaada fi اddunya wa sacaada fi اlaakhira sidaasay marka nusuusta kugu tusaysaa in diintanoo ba ilaahay u soo dejiyey addoommada in masaalixdoodiiyo danahooda la tuso wixii dhib ana looga digo iska jira la yidhaahdo kulli marka awaamirta shareecado dhan halkaasi ku wareegaysa awaamirta shareecadoo dhan iyo wixii ay reebtay iyo waxay amartay kulli qodob labada qodob bay ku wareegaysanayaan macnaha xadiista nebiga sal lla alay waslam sheekhu wuxuu daliil uga dhigay masaladaa iyada ah xadiidkii cabdullahi bni cabbaas axmed ibn maajih iyo hayrkood baa soo saaray ee nebigu uri sal ly waslam laa darara walaa diraar dhib ma jiro la dhibtanna ma jiro xadiidkaasi yani waxa weeyaan qaacidada qayb ka miduu u yahay daliil mar kalena wuu soo celin doonaa oo wuxuu reebayaa xadiidku yani sharka in meesha laga saaruu tilmaamaya wixii darar iyo dhib ah walintifaa'i shari canhum waa darara soomuusan dhihin marka waa nafyu darar waa dafcu darar waa dar darar saas wey macnaha dhibka oo la reebo wey macnaha dhibka oo la reebo weeyaan xadiidku waa xadiid xasan ah bimajmuuci turuqihi shawaahidiisa marka la fiiriyo sida uu tilmaamayo abu camr ibnu salaax iyo imaamu nawowi iyo muxuu ahaayey ay tilmaamayaan waa xadiid bimajmuuci turuqihi xasana ah. xadiidka laa darara walaa diraar waxaa ka mida buu sheekhu tilmaamay qaacidadaasi waxaa ka mida furuucda soo hoosgalaysa waa qaacidat lmasaalix walmafaaside mas'alada loo yaqaano usuuliyiintu u yaqaanaan almasaalix almursala almasaalix almursala masaalixda mursalada waxaa la yidhahdaa maslaxo uusan nas khaasa ku soo aroorin nas khaasa ku aroorin laakiin cumuumaadka iyo qawaacidda shareecada baa waxay u markhaati kacayaan maslaxadaasi inay muctabar tahay laakiin nas gooniya ma leh sheekhu marka wuxuu tilmaamayaa masaalixulmursala xaqiiqadeedu wuxuu leeyahay usuusha kale iyo adilada kale kama hoos baxsana saas daraaddeed daliil oo madax bannaan ma ah maxaa yeelay maslaxada mursalada ah haddii shareecadu u markhaati kacdo kitaabka iyo sunnuhu ku tuso markaa kitaabka iyo sunnadii baa ku tusay oo daliilu ah haddayna kitaabka iyo sunnadu ku tusinna dee markaa maslaxaba ma ah maslaxaba ma ah mobeelada iska damiye ayb ninkii marka hore iska hagaajin waayo e meel meel buu ku fashili moogta warbaalka sawdka xataa ka hagaajiya laydinka kari waayo marka meelaha qaarkood inuu ku fadeexeeyo waay naam markaad halmaanta iyo wixii la mid marka masaladaasuu miaal uga dhigay oo wuxuu maalan eh, isla masaalix almursaladaasi sidaa markuu u taqriiriyey tusaale uga dhigay eh, hadduu maalan ruuxu yidhaahda buu yidhi eh, munaasabadii micraajka nebiga sal lla lay waslam baytalmaqdis loo sii qaaday haddana la dheelmay kor loo sii qaaday muxuu ahay munaasabaddaa iyadaa hadduu ruuxu yidhaahdo hadda waxaan ka dhiganaynaa munaasabad weyn weeyo ciid baan ka dhiganaynaa habeenkeedii ama maalinteedii maxaa yeelay maslaxo weyn baa ku jirto waa markii nebiga kor loo sii qaaday salaadihii shantaabaa la soo waajibiyey nebiga allah la soo hadlay tabaaraka wa tacaala oo la hadlay marka waa munaasabad weynoo waxyaalahaasoo dhan ku xusuusanna ay tahay sidaas daraaddeed masaalixdaasaa ku jirtee waa in ciid laga dhigto oo laysu yimaado sida hadda mawliidka ay dheheen oo kaleeto markaas wuxuu yidhi waxaan leenahay masaalixda aad sheegaysaay wax shareecadu ictibaarisay ma aha maslaxana ma aha leanna waxaan ognahay buu yidhi hadday maslaxadaasi muctabarata wax jiro tahay hareecadaa keeni lahayd shareecadaa keeni lahayd masaalixdaa darteed israagi iyo micraajkii munaasabad ixtifaala ka dhigta mawliidkaa la mida mar haddayna diintii ku imaanin hadde maslaxada adaa ismoodsiinaya wey marka maslaxa xaqiiqiya maaha marka masaalixulmursala ayuu miaal uga dhigayaa masaalixduna sidoodaba xaqiijintooda iyo mafaasidu sharcigaa loo celinaya ee ruuxa hawadiisa maaha wixii waa inay sharciga u noqoto oo kitaabka iyo sunnada iyo u noqoto laakiin ra'yigaaga iyo dawqaaga iyo eh, khayaalka iyo dhankaa uma laabato ayuu sheekhu tilmaamaya marka eh, muxuu ahaayey eh, diinku labada arrimood ayuu u yimid yacni jalbi almasaalix wa takhiiriha wa tactiili almasaalixi aw taqliiliha labadaas arrimood buu shareecadu ay labada qodob bay ku fadhida qaacidat alqawaacid baa la yidhahda xataa ummahaatu alqawaacidka shantan ka hadlaynay iyadaasay hoos tagaan alumuuru bimaqaasidiha iyo almashaqatu tajlibu taysiir iyo aldararu yuzaal iyo muxuu ahay alcaadatu muxakama maa lam tukhaalif sharcan iyo qawaacidda xataa ummahaatu alqawaacidka la yidhahda shantaa waxay hoos tagaan qaacidat almasaalix leanna sharcigo dhan baaba hoos tegayaba iska dhaaf qawaaciddaas ayib marka waa qaacidat alqawaacid waa cinaayo khaasayna culimmadu siiyeenoo si ay u ibraasiyaan oo u muujiyaan shareecada islaamka iyo siday axkaamteedu masaalix ugu dhisan tahay aad bay uga hadleen alciz bn cabdisalaam kitaabkiisa labada nin ee weliba caanka ku ah masalada iyada waxa weeye alimaamu shaatibi fii kitaabihi almuwaafaqaat abwaabta maqaasida marka la gaadho wuxuu kaga hadlaya waxa weye waa masaalix iyo mafaasid sidoo kaleeto shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fii kutubihi meel kasta markuu axkaamta shareecada ka hadlayo wuxuu aad u ibraasiyaa shareecada islaamku inay ku fadhido qaacidadan almasaalix walmafaasid saas way macnaha ayib culimo kaleetoo aad musaahmeeyey ayaguna way jiraan meesha uu sheekhu yidhi marka jaءa lisacaadati اlbashar ayuu hadal ka bixiyeyo bashar markaan nidhi muxuu ahaayey jinku ma soo gelayaan baa iyuu isweydiinaya jaءa lisacaadaةi اlbashar ma bini aadamka keliyatu sacaadadiisa ay shareecad u timi ilan basharka bini aadam baa la dhahay ayib miyaysan jinku gelaynin arrintaasuu marka gelayaayo jinka muxuu ahaayey rasuul ma loo soo diray iyo muxuu ahaayey ayagu shareecadeebay mulsamiin ku ahaayeen iyo baab dheer buu meeshaa ka gelayaa oo uu keenayo kelimada ah lisacaadati اlbashar basharka liibaantiisaan nidhi maxaan basharka ugu gaabinnay ah, maxaan u odhan weynin lisacaadati alkhalqi maxaan u dhihi weyne ama lisacaadati haqalayn aan u dhihi weyne oo bashar aan ugu khaas yeelnay jinkii muxuu u gelilaya halkaasuu ka hadlayaa marka marka masaa'il muxuu ahaayey eh, wuxuu gelinayaa ah jinka ma loo diray rasuul gooniya ma loo diray masle khilaafiya waay ayib wuxuu isagu rajaxayaa sheekhu inaysan rasuul gooniya lahayn laakiin rususha ibni aadamka loo diray sharaa'icda ay la yimaadeen ayay raacsanaayeen saas way macnaha oo ibni aadamka unbaa ilaahay rusul ka soo diray walaqad arsalnaa nuuxan waibraahiima wajacalnaa fii duriyatihima annubuwata waalkitaab carruurtooda unbay kutubta iyo eh, mxuu aha nubuwadu khaas ku ahayd buu tilmaamaya adiga waa masale jaanibi ah haddana wuxuu ka hadlayaa jinku ma sida ibni aadamku wixii uu ibni aadamku mukallaf ku yahay miyuu mukallaf ku yahay mise si guud xil waa wada saaran yahayoo amar iyo nahyi waa lagu leeyahay laakiin sida ay u cibaadaysanayaan iyo qaabka takliifta iyo way ku kala duwan yihiin inay ku kala duwan yihiin waa sida uu rajaxayo buu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah oo macnaha waxa weeye waa la takliif baa la saaray laakiin qasab maaha takliiftii sida bini aadamka inay u gutaan leanna bini aadamka laftiisii baaba kala duwanba bini aadamka laftiisii baa takaaliifta qaarkood ku kala duwan ayagu marka jinsi ahaan iyo abuur ahaan asal ahaanba maadaama ay ka gedisan yihiin inay takliifta isku mid noqdaan wuxuu leeyahay muxuu ahaaye sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay macqulma adigu sheekhu masaladaasi wuu tafwiidinaya shariga dambe ama qaybta dambe oo walintifaa'i shari canhum wadarar oo qaacidada loo yaqaano ah yacni qaacidatu intifaa'i darar fi ashariica alislaamiya waa qaacidada la yidhaahdo addarar yuzaal addarar yuzaal waxaa la yidhahdaa buu yidhi muxuu ahaay addararu fi اshariica اlإslaamiya madfuucun wamarfuuc saasaa la dhaha addarar fi اshariica madfuucun wamarfuuc madfuucun qabla nusuulihi wamarfuucun bacda nusuulihi saas way macnaha dararku markuu dhaco oo wax yaalla uu yahay oo jira oo waaqic jira uu yahay shareecadu waxay ku dadaalaysaa dararkaa isaga ah inay rafcisoy qaaddo ilan waa yaalla markaa soo ma marka waxaa la dhihi addarar marfuuc waa in la qaado marka waa wax dhacayoo yaalla waa in la tirtiro meesha laga saaro markuusan weli imaanin oo laga hortegayana waxaa la leeyahay addararu madfuuc waa ka hortag markaa wuu soo socdaa waa la filayaa waa laga baqayaa shareecadu marka way ka hortegi way reebi hadduu dhacana way rafcinoo way qaadi saas way macnaha marka labadooduba waxay soo hoosgelayaan qaacidada asalka oo la yidhaahdo addararu yuzaal ah, dararka waa la zuulin hadduu dhaco hadduu soo socdana waa laga hortegaya waa la reebaya macnaha ayib oo sharcigu darar ma ma qirayo darar jira inuu daaya yidhaahdo saa jiro oo ama dadka diintoodii dhibaya ama jidhkoodiiyo naftooda dhibaya ama caqligooda dhibaya ama xoolahooda dhibaya ama muxuu ahaayey dhibaya nasligiiyo tarankiiyo dhibaya yacni maqaasidda waaweyn wixii dhibaya ee darar ah ha la daayo la dhihi maayo waa in laga hortago hadduu dhacana la tiro oo in la baabi'iyo meesha laga saara lagu suu dayo qaybtaa dambe ee walintifaa'i shari canhum wadarar oo qaacidatu darar ah ee ayadana deliilkeedu waa xadiiskii aynu soo sheegnay laa darara walaa diraar xadiid cabdillahi bni cabaas cinda axmed wbn maajah oo xasanka ahaa wakadalika waxaa daliilu ah xadiidka nebiga sal lla lay waslam man daara daara allahu bihi waman shaaqa shaaqa allahu bihi ama shaaqa allahu calayh axmed iyo arbacadaas soo saaray sheekh albaanina waa taxsiiniyey man daara daara allahu bihi xadiikaas yacni ruuxii dhiba allaha dhibo ah, ruuxii mashaqo geliyana mashaqo allaha geliyo yani waxa weeyaan dhib ma rabto shareecadu dhib ma rabto qaacidadaasi marka waxa weeyaan amilo fara badan buu sheekhu u sameeyey tusaalayaal fara badan qaacidaduna inta badan tusaalayaashay ku caddaataa marka qaacidada la ta'siiliyo inta badan da'biga culimmadu waxa weeye in tusaalayaal caddaynaya iyo miiaalo loo sameeyo wuxuu miaal uga dhigay maalan haddaad deris leedahay oo uu derisku ku dhibo oo heeso iyo muusig iyo wax la garaaco unbaa gurigiisa ka yeedhahay aduuna deris baa la tago waad ku rafaaday ama jidkuuba kugu dhibaa ama derbigaaga intuu derbiga ku soo dhajiyey ayuu haddana meeshaa dhibkaaga geystaa xaq ma u leedahay inaad tidhahdo war dhibkan meesha ka saar jawaabtu wuxuu yidhi sheekhu ha laka alxaq fii muطaalabatihi birafci dalika darar xaq baad u leedahay inaad tidhahdo dhibkaa meesha ka saar saas man lanno dararka soo markan waaqic maa waa darar waaqica maxaa la leehay marka addararu marfuuc ah, laabud min isaalati darar waxan aad dhibkan ku hayso dadkan dariskaaga waa inaad meesha ka saarto hadduu kaasoo dacwoodo awooday jirtana waa in awood lagu farageliyo marka ayb miaal waxaa ka mida ah uu isyadana ku miaaliyey sheekhu oo dararka la zuulinaya maala miaal uga dhigay hadduu ruuxu basal soo cuno ama toon soo cuno masaajka inuu soo galo loo ogolaan maayo maxaa dadkiibuu dhibaya yacni basashan iyo toontan uu soo cunay ka uraya baa darar iyo dhibta dabkii ku ah yaa dadkii ku ah oo yacnii e, e, urkan ka soo baxaya ayaa dadkii tukanayay dhibaya sidaas daraaddeed inuu masaajidka soo galo jamaacada ka soo qaybgalo la makanin maaye waa laga eriyey masaajidka leesh lianna adarara yuzaal saas way macanaha intuusan soo gelin hadday tahay oo bannaanka uu soo socdana addararu yudfac waay soo ma waa laga hortegi xaggee buu soo socdaa masaajidku rabaa inuu saf galo safkiina basal iyo toon buu soo cuno dadkiibuu dhibahayaa soo ma dhibku weli ma dhicin laakiin wuu ku soo socdaa maxaa dhibi marka addararu yudfac soo ma ka hortag way markaa adeer waxa le masaajid ka laabo oo xaggeen aadaa meelahaas yani loojajka iyo meelaha muxuu ahay isaga tuko gurigaaga iyo meelahaas isaga soo tuko ah, ama masaajidka hadduu iskiijiyana xoog haddii loo isticmaali karo xoog baa loo isticmaaliya waa laga saari masaajidka waxaa laga qaadanayaa nebigeenna sal ly waslam xadiidkiisiioo fii saxiixi muslim iyo kayrkiiba ku qoran nebigu sal ly wasalam iyo musli iyo bukhaariba dadka toonta iyo basasha cuna wuxuu yidhi masaajidayana usoo dhowaana cumar bn khataab kadalika waxaa ka sugan maalin jumca ka mid jumco ayuu khudbeeyey ah, fii saxiix muslim bay ku yaalla xadiidku markaasuu wuxuu yidhi innakum ayuha annaas wardadow ta'kuluuna shajaratayni laa araahumaa ilaa khabiisatayn laba geed baad cunaysaan oo ayna si wax kale iigu muuqanin inay xun yihiin mooye laba geedoo xunxun baad cuntaan ayb haada albasalu wathawm buu yidhi toontii basasha waa waxaana arkay buu rasuulka sal lay waslam idaa wajada riixahumaa min alrajuli fi lmasjid nebigoo waxaan arkay buu yidhi hadduu nin ka dareemo labada geed urkooda masaajidka dhexdiisa amara bihi faukhrija ila albaqiic ah, intuu dadka amar siiyo baa la bixin jirayoo baqiic baa loo saari jiray meesha hadda xabaaluhu ku yaallaan halkaasaa loo eryi jiray ka bax masaajidka la dhihi jiray ah, wakhtiga nebiga saasay ahaan jirtay buui ayb faman akalaha falyumithaa tabkhan buuhi war ninkii ka maarmi waayo inuu cuno aan dayn karinow yacni karinta ku dil buuhi karinta kari ah, urku ha baaba'o laakiin iyadoo urays haddaad cunto waa in masaajidka lagaa saaro wa ayib maxaa looga saarayaa ruuxan jamaacadii loogu diidaya ya lidafci darar soo ma lidafci darar ama lirafci darar hadduu naazil yahay markaa soo ma liisaalati darar lanna qaacida sharciga waxay tahay addararu yuzaal marka liintifaa'i shari waay sharkaasaa laga hortegaya ayib waxaaba ka sii muhiimsanoo sheekhu miaal kale uu uga dhigay adiga iyo dad sigaar cabbaya haddaad meel meel idin kulmiso sigaarkuna waa macruuf waa la yaqaanaa inuu xaaraam yahay waana daar oo dhibkiisuu leeyahy diintana waa dhibaa jidhkana waa dhibaa iyo caafimaadka marka wuxuu yidhi xaq ma u leedahay in aad ka joojiso haddaad awood u leedahay waad ka joojin buu leeyahay haddaadan awood u lahaynoo uu meeshiisi iyo gurigiisi iyo dhulkiisa yana waad uga tegi saas weynaa ah. leanna darar buu leeyahay oo diin ahaan iyo jir ahaanba dadka waa dhibaa dararkiisa diinigana waa macsiyo dararkiisa jirkuna dee caafimaad darru keenaa oo muxuu ahaayey taa iyadaa waxa waa laisku waafaqsanya waxaa miaalada ka mida oo darar yusaalu ka mid ah a ah, waxyaalaha dadka dhibaya oo dadka jidka maraya dhibaya oo jidka lagu tuuro qodax maalan mismaar dhalo muxuu ahaayey mooska qoloftiisa iyo wixii la ah. waa xaaraam leesh xaaraam maxay ku tahay maxaa loo xarimay lianna adarara yudfac soo ma waxaan aad dhigayso eed meesha ku tuurayso berri dad muslimiina ku dhibaatoon doona soo ma sidaas daraaddeed waa ka hortag saas daraaddeed baa culimadu waxay yidhahdaan hadduu baalkan la yidhahdo bitiikh maalan qaraha iyo muxuu ahay mooska iyo wixii la mid a ah hadduu jidka ku tuuro oo ruux intuu ku simbirraxdo markaasi dhib gaadho wuu damaani magtiisa iyo diyadiisa waa lagaa qaadi haddaad nairobi iyo isli oo kale intaad joogto aad dhuumatoon lagu garanayninna allaadan ka dhuuman doonin soo ma meeshaasaas moos ku duurtay oday baa ku jabay mas-uuliyadda yaa iska leh adaa iska leh leesh addararu yuzaal laa darara walaa diraara waay soo ma miaaladeeday ka mid tahay qaacidada miaaladeeday ka mid tahay waxaa ka midoo sheekhu miaal uga dhigay sidoo kale ee guryaha la dhisayo gurigaaga agtiisa nin baa guri dheer ka dhistay markaasuu darisadihii kugu soo jeediyey soo hadda ma dhacdo xaggii dhankaagii intuu dariishado ka baxsaday ayuu dariishadihii kugu soo jeediyey saa gurigaaga bannaankiisa adiguna ma istaagi kartid islaamahaagii gabdhahaaguna ma istaagi karaan xabsi uun ku jira waay saas daraaddeed baa culimmada islaamku waxay yidhahdaan oo kutubta fiqiga ku qoran guriga dariska kula ah xaggiisa uma bixin kartid dariishado keeni kara in ruuxa gurigiisa wax iyo gudihiisa iyo bannaankiisa aad daalacato ma bannaana soo ma andimadan hadda jirtae caalamka ka jirtaay ayadu waxay xusaysaa haddii dhulkaagii aad dhammaysato oo guriga aad ku istaajiso dhulkaagii meeshii ugu dambaysay aad guriga asaaskiisa ku qabato waxbana aadan reebannin dhanka dariskaaga dariishada uma bixin kartid soo ma taa waa andimada jirta waay laakiin shareecada islaamku waa ka xeel dheer tahayo xataa dhulkaagii qaar reebo xagga dadka dariishadaha u bixinin sirtoodii wax u qarsoon lagu daalacan karo leesh lianna adarara yusaal saas way macnaa walintifaa'i shari canhum wadarar wixii dhiba waa laga hortegi waana la reebi macnaha intaasoo dhan waa amilo uu sheekhu bixiyey iyo kuwo kale sidoo kaleeto xaqu rabbi taa makhluuqa dhexdoodee haddii axkaamtii rabbi tabaaraka wa tacaala ay dadkii dhib ku keento ruuxii iyadana addarabu yuzaal waa loo ruqsana waa la fududaynaya oo maalan wuxuu miaal uga dhigay haddii ay biyihii inaad ku qabaysato ama ku weysaysato ku dhibayaan waad iska gebagabaysan limaada lianna aldarara yuzaal yo imaa yudfac yo imaa yurfac saas way macnaha wuxuu keenayaa qisadii yacni camr bnu caas markuu intuu tayamumay janaabada ka tayamumay habeen qabow ah naftiisa intuu u baqay buu iska gebagabaystay janaabaa ku dhacday kadibna nebigu u yimi sal lla lay waslam loo sheegay asallayta biasxaabika wa anta junub ee uu yidhi rasuul ilaahayow waxaan ka baqay naftaydan u baqay allana wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiimaa markaasuu nebigu qoslay iqraaran way macnaha haddii nebiga intay dhacdo dhacdo uu qoslo markay soo gaadho bimacnaa waa taqriir waxunoo shareecada khilaafsan nebigu uma qoslo umana muusoodo marka biyihii hadduu kari waayo qabow darteed u kari waayo tayamum baa la yidhi dhibbay kuu geysanayaan caafimaadkii bay dib dhigahayaan ama meehe maalan waxa weeyaan waxay keenayaan in eh, dhibku kugu sii kordho ama khatar baad isaga baqaysaa xanuunna inay keenaan baad ka baqaysaa iska gebagabayso lanno adararu yudfac waay wixii dhibee imaan laha waa laga hortagaya shareecadu way baajinaysaa way macnaha ayib miaal kaluu ka bixiyo uu ku miaaliyey oo hadda aad u badan oberation baa lagugu sameeyey qalliin baa indhaha lagaaga sameeyey markii lagugu sameeyey baa waxaa lagu yidhi ha sujuudin soo ma intii wakhti ah ha sujuudin baa laguyihi haddaad sujuuddo ishan lagaa qalay dhib baa kaaga imaan waa xaaraan inaad sujuuddo waa hee soo sujuuddu waajib ma ahayn markan xaaraan bay isu rogtay maxaa xaaraan ka dhigay lidafci darar soo ma ah. dhibkan laga baqayo xubinkan inuu ku yimaado baa laga hortegaya wahaakadaa rukhaska shareecadoo dhan baa halkan imaanaya marka waxaa loo rukseeyey lidafci darar way imaan doontaa iyadan qaacido kale u keeni doonaa macana saas weeyaan fa kullu amrin qaacidadii buu marka sii faahfaahinaya oo tafsiil ka sii bixinaya intii hore waa qaacidada asalkeedii waay laakiin wuu sii tafsiilinaya oo baydkan kale waa uun faahfaahin wuxuu yidhi marka fa kullu amrin arrin kasta oo naaficin anfacaya qad sharacahu waa jideeyey alle wa kullu maa shay kasta oo yadurunaa na dhibayana qad manacahu alla waa reebay soo ma shaygii manaafacaadlana alla tabaaraka wa tacaala waa jideeyey jidayntaasi wuu idmay baa laga wadaa idankaa laba soo gelaya marka idanku hadduu cibaado ku waasaabsan yahayna waa waajib ama waa mustaxib mustaxab idanku hadduu ku saabsan yahay waxaa leeyahala caadaadkaa iyo mubaaxaadkaana waxaa la leeyahay waa idnu ibaaxa saas way macnaha laakiin labadoo maxay soo wada gelayaan sharcigay soo sharacay soo wada gelayaan sharaca hadduu ku yidhaahdo bimacnaa idni waay idankana dalabna waa ku yimaadaa wixii lagaa dalbay istixbaaban aw wujuuban wixii laguu baneeyoo laguu ibaaxeeyena sharaca wuu soo galaa saas way macnaha waxaasoo dhan baa soo wada gelaya marka wixii manaafacaad leh oo manfaca leh oo khalqiga anfacaya oo basharka anfacaya alla tabaaraka wa tacala waa jidaya ayib hadduu cibaado yahay iyo hadduu yahay waxyaalaha kale mubaaxaadka intifaacaad kale maalan saas daraaddeed wayuxillu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'ita soma nabiga sifadiisa sal lay waslam ayibaatku waa wixii manaafacaad leh khabaa'ituna waa wixii dhib leh oo dhibkoodu qaalib yahay ama raajix yahay saas way macnaha saas daraaddeed cunidda iyo cabbitaanka iyo galmada iyo beeca iyo shiraha iyo ijaarada iyo waqafka iyo waxyaalahaasi ilaahay banneeyey waxaa loo banneeyey limanaaficiha manaafic bay leedahay saas way macnaha salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka iyo biriga iyo xidhiidhinta dadka iyo sadaqada yacni runta iyo ammaanada iyo waxaasoo dhan waxaa loo jideeyey lianna fiiha manaafic wixii manfacale marka waa laynoo banneeyey wixii na dhibayana waana laga reebay marka waa tafsiilun qaacidadii horun buu sii tafsiiliyey ishkaal buu sheekhu keenay ishkaal buu keenay wuxuu leeyahay haddii arrintaa iyada ictiraad ku yimaado qaacidada oo ruux yidhaahdo oo dee ribaduba waa naafice haddaad tidhaahdo wixii nafcila shareecadu way bannaysay ribaduba waa naafic mana ayna bannaynin ayib oo nafcigeedu muxuu yahay hadde ibni aadamku markuu ribada galo waxoogaa faa'iidaa waa ka helaa khamaarkuna waa naafic oo nafcigiisu markii la khamaartamo ninbaa taajira soo ma nin bay u gelaysaa oo taajirahay marka haddaad tidhaahdo manfaco hadday arrintu ku xidhan tahay waxyaalahan baa waa manaafic bay leedahay haddii ku yidhaahdo waxaa looga jawaabaya buu leeyahay manfacada ku jirtaay waxaa ka badan madaarta iyo dhibaatooyinka ku jira saas daraaddeed manfacada yartee ku jirtaay macno weyn ma leh mafaasid iyo dhibaatooyinkeedaa badan dhankaasaa la xoojinayaa way imaan doontaa way imaan doontaayoo qaacido wuxuu keeni doonaa markay isku dhacaan masaalixda iyo mafaasidda ama madaarta lafteeda ama masaalixda lafteeda markay tascaaruddo oo tasaaxum yimaado dibbuu ka keeni doonaa dib buu ka keeni doonaa oo muxuu ahaayey laba bayd buu dib kaga keeni doonaa macnaha inoo imaan doona insha allahu tacala ayib marka wixii manfacale shareecadu waa bannaysay wixii aan madaradana shareecadu waa reebtay miaallo badan buu bixinayaa oo waxyaalaan hadda bini aadamku isticmaale ee teknolojiyadu keentay baabuurta iyo diyaaradaha iyo waxyaalahan o dhan waa naafic wabittaali shareecadu waa bannaysay waa idanta ayib waxaa ka mida maalan mikrofoonkan haddaan isticmaalayno ku miaalinayaa oo loo isticmaalayo salaadaha iyo aadaanka iyo duruusta iyo loo isticmaalayo waa naafic buu leeyahay waa naafic haddana maca daalika xadiista nebiga waxaa laga helayaa waxyaabo aasaas u noqon karo loo deliishan karo asal ahaan mikrofoonka isticmaalkiisa sida dhowr qiso oo nebiga ka sugan sal alay waslam inuu saxaabadiisa rag cod dheer oo jahwariyu sawd ah uu yidhi hadalka gaadhsii dadka qisooyin dhowray ku suganta taasoo kale asal u noqon kartu leeyahay ayib marka eh, qaacidadu marka waxa weeye culimmada qaarkood qaacidada waxay ka dhigaan oo miaal ka yidhaahdaan addararu muntafin sharcan saasay dhahaan laakiin waxaa ka fiican buu idhi sheekhu in la yidhaahdo addararu mamnuucun sharcan muntafin culimada qaar baa isticmaala laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo addararu mamnuuc sharcan maxay kaga fiican tahay wuxuu leeyahay lianna dararku waa arin dhacay oo waaqic ah hadduu waaqic yahayna mamnuuc baa la dhihi laakiin shay dhacay haddaad tidhahdo waa muntafin muntafigaasi munaasibka kelimadaasi munaasibkuma macna ayib shay aan dhicin baa loo isticmaalaa adiga si aad tidhaahdaba qaacidadu waxay caan ku tahay addararu yuzaal ayb daliilkeeduna waxa wey waa fara yahayo xadiidkii laa darara walaa diraar iyo laa taqtuluu anfusakum iyo yani nusuustii tayamumka iyo waxyaalahaasoo dhan baa adilo u ah ayb waxaa kaleeto uu keenay ictiraad ah oo isagana jawaab u baahanoo haddii ay timaaddo maalan hadda waxaynu nidhi shaygu hadduu daar yahay oo dhibaato leeyahay oo la yidhi shareecadu way diiday dadkana way ka fogaysay wayna ka hor tagtay laakiin shaygii daarba ha ahaado dhibaato kale oo samayntiisa ka weyn baa soo baxday markaasaan waxaan ku qasbanaanay labadii dhib midka yar inaan samayno ka weynna kaga hortagno soo dhib la galay ma aha laba dhib baa isu kaa qabsan waa meesha aan u tegi doonnoon hadda ka hadlaynu lahayn tasaaxum almafaasid ama tasaaxum almadaar laba dhib baa isu kaa qabsan labada dhib way kala culusi labadoodana ma labadaba kama midna ma baajin kartide qasab waa labadooda mid ka mid inaad gasho kii fududaa baad gashay soo ma marka addararu madfuuc ama dararu yuzaal qaacidadeennii ahayd sooma jabaysa buuhi markaasuu ka jawaabo wuxuu leeyahy ma ahe laba dhib hadday isu ka qabsadanadoo kii yaraa aad samayso ku qasbanaato ka weynna aad sidaa ku baajiso darar maadan gelina markaa shay maslaxaa buu noqonayaa way macnaha leanna mid ka weyn baa lagu baajinaya marka masaladaasi dib buu ka keeni doonaa sheekhu iyadoo faahfaahsan ayuu nadmiga laftiisa ku keeni doonaa waxaa kaloo iyadana keenay wax la yidhaahdo muxuu ahay addararu nisbi waxyaabaha qaarkood baa dadka qaarkoodna darar ku ah dadka qaarkoodna aan darar ku ahayn maalan sankortoo kale ruuxa eh, cudurka sokorowga qaba dhib bay ku tahay soo ma dadka aan qabinna dhib kuma ah maxaan leenahay marka waa darar nisbi ah kan ay dhibaysana xaaraan bay ka tahay ka ayna dhibayninna xalaal bay u tahay leanna marka waa nisbi saas way macnaha waxaa kale uu ka hadlay masale la yidhaahdo hadduu shaygu darar iyo dhib ku jiro dhib baa ku jira laakiin dhibkiisa waxaan kaga hortegi karaa shay baajiya ayaan isticmaali sigaarkii baan cabbi soo darar maah sigaarka markaan cabbo waxaan ka daba cabbayaa shay baajin kara dhibaatooyinka ka dhalan kara sigaarka soo dararkii markaa inaan isticmaali karo markaana baajin karo haddaan kulmisto soo iima bannaana dararkii inaan isticmaalo way marka markaasuu wuxuu leeyahy maya saddex sababood buu masalada iyadaa ku cilaynayaa ou leeyahay maya xataa shay mukaafixa oo dararka baajin kara haddaad u isticmaasho ama uu suurtagal ay tahay inaad u isticmaali karto dararkaa isagaa kuma dhiiran kartid cala sha'ni dhibkiisaan baajin karaa le'anna wax weeyaan waxaad dhici karaysa inaadan ku guulaysanin dhibkiibaa yaa baaqanaya oo shaygan kaleed isticmaalaysa inuu dhibkii baajin waayaa dhici karta waxaa dhici kalaysa oo waxaa kaleootay la mid tahay buuhi nin intuu gacantii xaar iyo kaadiya wasakh gashaday leh dib baan ka dhaqi doonaa oo maxbaad u gashanba marka horeba sooma soo marka horeba inaad iska daysa maahayn saas way macnaha midda kale waxaa ku sugan buuhi idaacatlmaal dhowr goor baa xoolihii la dayacayaa buui marka hore shayga dararka aad gelayso waa idaacatlmaal baa ku jirta buui sooma oo sigaarkii inaad soo iibsato waa idaacatlmaal shaygan aad dhibkiisa kaga hortegaysana soo isagana xoolo kale kusoo gadan mayse mar labaad waa idaacatlmaal soo ma marka shay baan kaga hortegayaa looma isticmaali karo ayuu sheekhu leeyahay oo muxuu ahaa masalada iyada ayadana meeshuu keenay wamac tasaawi dararin wamanfaca yakuunu mamnuucan lidar'i mafsada ah, fa kullu amrin arrin kastooo naaficin anfacaya dadka qad sharacahu wuu jideeyey alle wa kullu maa yadurunaa shay kastoo na dhibayana qad manacahu alla waa reebay tabaaraka wa tacala wamac tasaawi dararin wamanfaca manfaco iyo dhib sinnaantooda la jirankeeda ah, markay sinmaan yakuunu wuxuu ahaanayaa mamnuucan mid la reebay lidar'i lmafsada mafsadada reebiddeeda darteed masalo kaluu meeshan inoo keenay oo ah uu baydkan kaga hadlay weli qaacidadii horey calaaqa la leedahay oo ah haddii ay shaygii dhibna waa leeyahay dheefna waa leeyahay maslaxana waa leeyahy mafsadana waa leeyahay dhinac maslaxuu ka wataa dhinacna mafsaduu ka wataa dhinac darar buu ka wataa dhinacna manfacuu ka wataa dhinac khayr buu ka wataa dhinaca shar buu ka wataa labadiina waa isku dheggan yihiin ma kala saari karti ayib saddex mid bay noqon marka saddex mid inay manfacadu ka xoog badan tahay madarada marka waa jaa'is dhibkan yarkae meesha ku jiree dheeftu ka fara badan tahay dhibkaa yarka ah waxba laga soo qaadi maayo marna dhibkaa badan oo dheefta ku jirtaa wax yar iska ah markaana waa xaaraam leanna waxaa la qallibayaa ama la xoojinayaa dhibka badan dheeftan yartae meesha ku jirta wax ka soo qaad ma soo ma marna waa xaaladda saddexaade labadoodiibaa sinmaya dhibkan iyo dheeftani meesha waa ku wada jiraan labadoodubana waa siman yihiin maxaa la samaynaa markaa marka yakuunu mamnuucan lidar'i اlmafsada marka waa la reebi oo xaaraan buu noqon mafsadada ka hortaggeedii reebiddeeda darteed yacni waxaa la xoojinayaa dhanka madarada markay sinmaan waa min baabi alixtiyaad wa akhdi alxadar soo ma yacni taxadarkaaga qaado waay waa meeshaynu nidhaahno walba muxuu ahaayey khayr wax kuma yeelee shar u toghay ah, mar walba sharka iska fogee meeshii uu kaaga soo dhuuman lahaa khayr kugu dha khayraad hesho iyo shar kugu habsada sharkaa darane mar walba sharka iska fogee saas way macanaha marka shaygii haddii nafci iyo darar ku kulmo oo jaanibna mashruuc buu ka noqon jaanibna uu mamnuuc ka noqdo sidaasaa marka loola dhaqmayaa midkood hadduu rajaxmo ka rajaxmabaa xukunka la siinayaa hadduu sinnaadaanna markaasi waa la mancinayaa culimmada qaar waxay qabaan markay xaaladda ay siman yihiin waa laga istaagayaa qaarna waxay leeyihiin mae waa mamnuuc waa xaaraan waa la xarimi qolona waxay leeyihiin mae waa la bannayn sida uu sheekhu doortay culimmo fara badanna ay dooranayaan waxa weeye xaaladdaa iyada ah waa la mancin min baabi alixtiyaad wa akhdi alxadar saas wey khaasatan masaladu hadday diin tahay waa in muxuu ahaaye taxadar la qaato ayib miaal buu ku keenayaa waa meesha la yidhaahdo qaacidada ay culimmadu u isticmaalaan oo yidhaahdaan dar'u اlmafsadati muqadamun calaa jalbi اlmaslaxa qaacidadu waa taa ama dar'u اlmafsadati eh, wlaa min jalbi اlmaslaxa mafsadada iyo madaradoo laga hortago ama la reebo ayaa ka horeeya oo ka mudan oo laga hormarinaya maslaxa in la keeno oo la soo jiido meeshan maslaxaa ka muuqata mafsadana waa ka muuqataa maslaxadaasi waxaa loo beerdaraynayaa mafsadada ka hortaggeeda saas way macanaha laakiin midda u baahan inaan ogaanno waxa weeye qaacidadaasi waa goorma dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi اlmasaalixi waa goorma waa cinda atasaawi waa qayd muhim ah oo sheekhuu meeshaa ku xidhay wey muxuu yidhi wamac tasaawi dararin wamanfaca qaacidada marka in la ilaaqo la yidhaahdo yani dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi اlmasaalixi tacmiimkaas ama ilaaqaa sax kuma ah. laakiin waxaa la leeyahay cinda atasaawi markay sinaadaan ayb ama markay kale xoog badan yihiin midda xoog badan baa markaa yaa markaa la rajaxaya saas man ayb marka axwaashu waa saddexdaas saan soo tilmaannay daliilka qaacidadaasi waxa weeye waaba ka mid ah aayadda qur-aankae rabbi yidhi tabaaraka wa yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa iimun kabiirun wamanaaficu linnaas waihmuhumaa akbaru min nafcihima waxay ku weydiinayaan nebi allow khamrada iyo khamaarka ee waxaad ku tidhaahdaa dhexdooda waxaa ku jira dembi weyn iyo manaafacaad dadkan manaafacaadna waa ugu jiraa dembi weynna waa ku jira markaasaa waxaa la yidhi wa ismuhumaa dembiga labadooda ku jira ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa nafciga ku jira lama dhihin nafci kuma jiro khamrada nafci baa ku jira oo muxuu yahay nafciga ku jira xoogaa markuu khamrada cabo ninkuu xoogaa wuxuu dareemayaa farax soo ma xoogaa waa nashaadahayaa muxuu ahaayey waa degahayaa wuxuu istusahayaa inuu muxuu ahaayey nooc muxuu aha waxay dhihi jireen wuu qaadiroonahaya waa sarqaamahaya sarqaamku waxa weeyaan filim baa u daarmaya intuu filimkaasi u daaran yahay marka waa farxsan yahay waa iska qosqoslahaya waaka balaayanafci baa ku jira maysarkii khamaarkana nafci baa ku jiro dee waa lagu kala taajiraa sooma khamaarkana waa lagu kala taajiraa marka manfaca la'aan ma aha laakiin dembiga ku jira iyo dhibka ku jira ka weyn dheefta ku jirta sooma sidaas daraaddeed maadaama ay madaradoodu ay raajix tahay yaa alla u xarimay wax kastoo marka madaradiis iyo dhibkiisu uu raajix yahay bina'an calaa haadihi alaaya iyo qaacidada ku salaysan xaaraan wey marka soma saasay macnaha daliil ugu tahay yani yani shay kasta oo dararku akbar minu nafci uu yahay ayaa halkaa maraya macnaha ayib miaal buu sheekhu ka bixiyo wuxuu yidhi insaan baa maalan waxaa loo sifeeyey waxaa daawo loogu sheegay sun waxaa la yidhi haddaad qiyaas yar suntaa ka cabto waad ku daawoobi suntaasina khatar weyn isaga ma gelinayso laakiin waxay dilaysaa bakteriyay dilaysaa maalan jidhkiisa ku jira waana sun mana keenaysa inay ama nafta ka qaaddo ama khatar geliso isaga ayib sunta cuniteedu waa madaro soo ma waa madaro waxaa ku jira markuu isticmaalana madaro kaley meesha ka saaraysaa cudurkii iyo dhibkiiay meesha ka saaraysaa marka hadday taasoo kale dhacda buu miaal buu u keenaya masale muxuu ahaayey muxuu ahaayey ay fuqahadu hadda kahor ka hadleen oo yani maaddo la yidhahdo saqmuniya saqmuniya oo ay dhihi jireen muxuu ahaayey nooc sun ah ku jira jaraasiin bay laakiin dishaa laakiin xanuunno mucayana baa dadka loo siiya dhibka ay geysanayso iyo manfacaday geysanaysana waxaa badan maalan manfacaday geysanayso manfacadaas darteed rajaxan baa loo bannaynaya saas maanaa manfacada rajaxan baa loo banaya masalada hadda maalan dadka ee lagu duro suuxisadoo kaleeto dadka caqligooda iyo maskaxdooda in la qaado la suuxiyo khalad waay laakiin ruuxii baa la badbaadinaya soo ma waa laga maarmi waaye asagoo xanuunsanayana qalitaan laguma samayn karo manfacada ku jirtaa marka ka rajaxan madarada iyo mafsadadan soo saas ma marka saas wey waa baab almuqaarana bayna almasaalix walmafaasid ayb miaal labaad buu keenaya wuxuu leeyahay kaba soo qaad maalan hadal baa la jeedinaya hadalkii dadka qaarna waa dhibaya qaarna wuu anfacayaa darsi baa maalan la jeedinaya dadna waa dhibsanayaan dadna dheefbay ka helayaan waa intifaacsanayaan wuxuu leeyahay haddii dadka intifaacsanaya ay badan yihiin kuwa uu dhibayana ay yar yihiin marka hadalka waa la jeedin ilaan dhankana haalibe haddii hadalkii dadkii uu dhibahaya ay bataanna hadalkaba waa la joojin in yar baa ka faa'iidaysanaysa ka bax ka kac inta yarta ah ka bax warkeeda waa marka yani waxa weeye tacaarud bayna almasaalix walmafaasid wuu keeni doonaa waqadim alaclى lada tasaaxumi fii saalixin wاlcaksu fi lmadaalimi buu ku keeni doonaa mxuu ahaay mxuu ahay wadfac khafiifa adararayni biاlahaf wakhud bicaali alfaadilayni laa takhaf labadaa bayd buu dib ka soo celin doonaa oo sheekhu kaga hadli doonaa insha allahu tacala wa kullu maa kallafahu wa kullu maa shay kasta oo kallafahu uu kallifo sharcigu damiirka kallafahu wuxuu u laabanayaa sharcigu u laabanaya wa kullu maa shay kasta oo kallafahu uu kallifo sharcigu uu kallifay oo uu dadka saaray qad yusiraa waa la fududeeyey shaygaas min aslihi asalkiisii hore asalkii horeba ayaa laga fududeeyey jidayntii horeba waa la fududeeyey wa cinda caaridinna waa la fududayn waxaa kaloo la fududeeyey cinda caaridin shay soo darriyey agtii kaasoo daraa ama cinda caaridin shay soo baxay agtii kaasoo daraa soo darriyey shay dib ka soo baxay oo soo darriyoo gadaal ka yimid agtiisana waa la fududayn qaacidada macnaheedu waxa weeye takaaliifta shareecada amarkeeda iyo nahyigeeda shareecadu wixii yacni waxa weeyaan ay dadka farto ama ay ka reeb tahay asalkiisu fudayd buu ku dhisan yahay waa la fududeeyey wuxuuna ku salaysan yahay ibni aadamka karaankiisiiyo awooddiisa waa la fududay asalka ayaa laga fududayay asalkaa laga fududayay maxaa laga wadaa asalkaba axkaamta shareecadu way fududahay asalkeedu waa fududay wax bini aadamku uusan keri karin ilaahay tabaaraka wa tacala kuma kallifin soo ma asalkeedu haddana iyadoo sii fududayd markuu soo baxo oo soo darriyo dib ka yimaado sabab keeni karta inuu yaro adkaado isagoo fududaabaa haddana lasii fududaynaya markiisii horena waa fududaa haddana hadday timaaddo asbaab waxoogaa keeni karta inuu cidhiidhyamo ama cuslaado fudaydkiibaa fudayd loogu sii daraya waa la siiyii fududaynaya macnaha ayib qaacidadaasi marka waa qaacidada la yidhaahdo yani waxa weeyaan e, la yidhaahdo qaacidatu taysiir baa la yidhahda qaacidatu taysiir oo muxuu ahaayey e, almashaqatu tajlibu taysiir qaacidadan lahayn waa wuxuu sheekhu ku darayoo ziyaado ah mashaqada keliyate taysiirka ma keentee asalka shareecadaaba muyasar markay mashaqiya dhib yimaadana taysiirkii sii siyaaday labada shatri saasuu ku kala salaynaya macnaha qaacidada qaacidatu taysiirka ah daliilkeedu waxa weeyaan qur'aanka kariimka allah tabaaraka wa wuxuu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj alla ma uusan yeelin diinka dhexdiisa wax cidhiidhiya muusan idin yeelin diinka dhexdiisa alla waa fududeeya cidhiidhi idinma gelinin axkaamta soomka markuu ka hadlayna waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay wuxuu idinla rabaa fudayd ee culays idinlama doonayo ayib iraada sharciya wa waxaa ka mida ah rabbi tabaaraka wa aayadda qur-aanka uu leeyahay maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyutahirakum allah tabaaraka wa ma doonayo inuu idin yeelo korkiinna inuu yeelo cidhiidhi iyo culays eedaan qaadi karayn axaadiista nebigana sal lla lay waslam way fara badan tahay oo waxaa ka mid a xadiidkii bukhaari min xadiidi abi hurayra oo nebigu uri sal lla lay ina addiina yusrun diinku waa fudayd diinku waa fudayd ah, yasiruu walaa tucasiru dadka diinta u fududeeya ku adkaynina inamaa buciftum muyasiriin walam tubcauu mucasiriin waxaa laydin diray idinkoo dadka u fududaynaya diinka ee idinkoo ku adkaynaya laydinma dirin dadka diinkaa ku adkaynin nusuustaasi aad bay u fara badan tahay taysiirka kutusaysa taysiirku marka waxa uu sheekhu yidhi axkaamta shareecadu asal ahaanteedana waa fududahay markuu yimaado shay dib ka yimaado ruuxa ku yimaado ama jamaacada ku yimaado ama mujtamacaba ku yimaadana waa la sii fududaynoo waa midda uu yidhi wa cinda caaridin tara shay soo baxay oo dib ka soo darriyey agtiisana waa la fududayn fudaydka asalkaa buu ka hadlayo wuxuu ku miaaliyey maalan salaadaha shantaa wuxuu yidhi haddaad salaadaha shantaa isku darto ayagoo dhan wakhtiga ay kaa qaadanayaani ayaga oo dhan wuxuu yidhi waa toddobaatan iyo shan daqiiqa weeyaan buui toddobaatan iyo shan daqiiq oo see buu uisaabiye wuxuu u xisaabiyey salaad kasta wuxuu yidhi an waxaad siisaa toban daqiiqo weysadeedana waxaad siisaa shan daqiiqo kulli markaad isku darto habeen iyo maalinba toddobaatan iyo iyo shan daqiiqo ma wax badan ba ya waa hal saac iyo rubuc afar iyo labaatankii saac intoodii kale ma salaad baa lagu saaray soo wax fudud maaha marka asalkeedu marka taysiir bay ku salaysantahay ilaahay tabaaraka watacala waa fudiyey markaasaa haddana hal mar la wada imoo laguma dhihine waa laguu qaybiyey markaasaa haddana intooda badan waxaa lagu aadiyey wakhti bini aadamku uu soo jeedo oon culays ahayn marka asalkeeda waa muyasar markaasaa haddana markii waxoogaa qaabkii loo jideeyey asalkiisuba isagoo fududaa haddana culays markuu ku yimaado waa la sii fududayn doonaa oo waxaa lagu yidhi taagni ku tuka soo ma taagnidiibaa adkaatay markeedii hore waa iska fududay waxaa lagu leeyahay fadhiga isaga tuko waad safartay safarku waa caarid oo qadara soo ma waa arrin dib ka soo baxdayoo soo darrisay wey oo mashaqo keeni karta markaasaa lagu yidhi salaadihii fududeeyo labalaba u tuka kuwii afarta ahaa haddana wakhtigii waad isu keeni kartaayoo isla tuko soo ma wa cinda caaridin taraa markay horo iska fududayd markay xaalad culays keeni karta soo baxdana waa la fududayn saas way masaladu wakadalika wuxuu miiaal uga dhigay sekadoo kale sekada maalan dahabka iyo fidada iyo lacagaha iyo waxyaalaha beecshirada iyo haa waxa weeyaan muxuu ahaayey waa wax aad u yar waa boqolkiiba labiyo badh boqolkiiba labiyo badh waa wax aad u yar haddana maca daalika xoolo oo dhan laguma waajibinine xoolo qiyaas gaadhay baa lagu waajibiyey haddana xoolihii qaar ka mida lagaa cafiyo faraskaaga iyo gurigaaga iyo waxyaalaha khaaskaad goonida u isticmaasho laguma darin iyadoo fududayd baa haddana lasii fududeeyey soo saas maa haddana maca daalika marmar bay sii adkaanoo lasii fududayn ayb soonkii wog sidoo kaleeto ku miaaliyey oo isagoo dhanba bisha sanadka oo dhan labiyo toban bilooda waa hal bil soo ma fududa hal bil isagoo hal bil ahaa soo iskama fududa marka horeba hal bil waa fududdahay wax adag maaha hal bil iyo kow iyo toban biloodood fasax tahay ood iska cunayso ood iska galmoonayso waa fududdahay markaasa haddana waxoogaa markuu cidhiidhi yimaado ood safartoo kale ama xanuunsatoo kale iska afuro dib ka qallee baa lagu wa cinda caaridin daraa waay ah, markay timaaddo waa la sii fududayna xajkii oo kaleu miaal ka dhigay sidoo kale wahaakada weysaysigoo kaleeto iyo dahaarada biyo ku dahaaraysaa lagu haddaad qabaysu baahato ama weyse u baahato biyaha isticmaal haddaad xanuunsatood ka baqdo biyihii ama biyihiiba aad weydo soo ma waa lagu sii fududayna waxaa lagu leeyahay carradaa miyaad waaye adiga meel kastay taallaa carradaa uun ismarmari bas ah, waa la sii fududayey markii horey fududayd haddana waa la sii fududayey ayib sidaas weeyaan marka salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin adoo taagan tuko ah, haddaad keri weydo adoo fadhiyo tuko haddaadan keri karin adoo dhinac u jiifa tuko soo ma taysiir waay xaaladaada iyo duruuftaada iyo tabartaada bay diintu ku salaysantah lagu kalifi maayo laakiin marar fara badan baa ruuxu eh, mxuu ahay naf iyo shaytaan baa intay wax u qiyaasaan ayuu isagoo kari kara isleeyahay ma kari karo ah. sheekh shareecadu waa wuxuu leeyahay waa taysiir shareecada ilahay baa fududeeyey oo hadduu fududeeyeyna dee diintan ad adaygaa naga daaya hanugu adkaynina ah. bashii o dhan ad adayg baad ka wada dhigtay han salaadoo masaajid hala yimaado muxuu ahaayey wax baashan anugu adkaynayna mayo ah, ina yusrun ilahay baa rasuulka yidhi sal la sl maxaad noogu adkaynaysaan yusriga iyo fudaydku waa masale shareecada u noqonaysa masale hawadaada u noqonaysa maaha haddii hawada bini aadamka yusriga loo daayana shareecado dhan baa meesha ka bixi lahaydba soo saas ma haddii la yidhahdo adiga maxaad fudayd u haysataa waxaad fudayd u haysatana waa sax qaado wixii kugu adagna ka tag ibnu aadamku wuxuu rabaa inuu barkinta dheeraysto wabas ah, wixii u soo wuxuu leeyahay taysiirkaygii baad meel kaga dhacday taa marka maaha taa lagama wado shareecadu marka taysiirkeedu taasaa ka mid ah sheekhuna masalada uu ka hadlaya taa iyadaa weeye waa laba taysiir marka labada taysiirba waan fahanaan u malaynaya xajka oo kale maalan alla waa fududeeyey oo cimrigii hal mar baa laga dhigay soo ma cimrigaaga hal mar buu kugu waajiiba haddaad kari weydood caajisto xoolihiina aad heli karto iska joog baa lagu yidhioo ruux dirso kharashka un bixi sooma wa cinda caaridin taraa ruudhib baa ku yimid ruuxan mana kari karo ma tegi karo ama mashaqo weyn iyo dhib baa ka raacaya waa la sii fududaynaya qaacidadaasi marka waa qaacidada qaacidatu taysiir wey macnaha ayib wa kullu maa kallafahu shay kasta oo uu kallifay shareecadu sharcigu uu kallifay qad yusiraa waa la fududeeyey shaygaa min aslihi asalkiisaa laga fududeeya xukum kasta oo shareecadu kalliftay oo waajibisay asal ahaan baa loo fududeeyey wa cinda caaridin shay soo baxay agtii sabab soo baxay agtii oo taraa soo darriyeyna asagana waa la fududayn waa la fududeeyey cinda caaridin caaridka wax la shayga soo darriyey lakiin meeshan waxa laga maadaama uu dara ka daba keenay caarid bimacnaa shay soo baxay dheh sabab soo baxay oo taraa horay aan u jirina ruuxa dib kaga yimid saasmanfajlib marka soo jiid buu yidhi mar hadday sidaa tahay fajlib soo jiid litaysiirin fududayn soo jiid bikulli dii shatatin mid kasta oo mashaqo iyo dhib u saaxiiba shay kastooo dhib u saaxiiba fududayn u soo jiid marka falaysa ma ahaanin fiddiini diinkii dhexdiisa alxaniifi ee toosnaa min shatatin wax dhib ah dhexdiisa ma ahaanin diinka toosani dhib ma lehee meeshii aad dhib ku aragto fudayd usoo jiid shay kasta oo dhib iyo culays u saaxiiba shaadka waxaa la yidhahdaa luqada carabiga asalkeeda albucdu waaljawr baa la yidhahdaa fogaanshaha iyo leexsanaantaa la yidhaahdaa tacab hadda sheekhu ku fasirayaa marka wuxuu ka wadaa shay kasta oo dhib keenaya adiga meeshaad ku aragtaba fudayd u soo jiid isla qaacidadii horuu sii caddaynaya soo maarti almashaqatu tajlibu taysiir waay mashaqadii baa iyada lafteeda waxay tahay mashaqa muctaada iyo mashaqa hayru muctaada loo kala qaadaa mashaqa iyo dhib iska caadi ah oo shay kastoo ibni aadamku uu qabanayaay dhib naftiisa nooc culaysa way ku haysaa soo ma hadda haddaad tidhaahdo muxuu ahay fadhigan haddaad darsiga u fadhido soo nooc dhiba kuguma hayo haddaad baxdooto gurigaagii baad aadi nooc dhiba waa kugu haysaa dhibkaa iska muctaadka ah ee caadiga ee noloshaa bini'aadamka iyo waxqabsigiisa ka mid ah taasi iyada shareecadu wax rukhasa kuma xidho waxba laguma fudadeeyo kaa iyada laakiin mashaqada hayru muctaadada ah ee siyaadada ka a ah middii caadiga ahayd middaasaa waxay keentaa taysiir iyo ruqso keenta taas tajlibu taysiir si kale culimmada qaar baa u cabira waxay yidhahdeen qaacidada yani almru idaa daaqa ittasaca almru idaa daaqa ittasac shaygu markuu cidhiidhiyamo wuu waasac noqdaa waa ballaadhaa yani waxa weyaan maalan ruuxii safray soo jaanisku cidhiidhi kuma aha ittasaca shareecadu waa u waasicinaysaayo furas iyo waxaa la siinaya rukhas baa la siinaya ruuxii xanuunsaday cidhiidhi buu galay soo ma cidhiidhi hadduu galay ittasaca waa loo ballaadhinaya waa loo fidinaya kullamaa daaqa almru ittasac mar walbo arrinku cidhiidhyamo waa waasacsamaya shareecada agteeda saas maana ilaa heer la gaadho in rukhas loo siiyo haddii lagu qasbo gaalnimada iska daahirso ilaa heer alla siiyo muxuu ahaaye ruuxa in la yidhaahdo haddaad naftaada u yaabto bakhtiga cun soo ma rukhas sharciya waa rukhas sharciya ayaa la siinaya waxaasoo dhan wax weeyaan dhibkaa lagala dagaalamaya oo dhibkaasaa la fogaynaya macnaha ayb falaysa fi diini alxaniifi min shatad diinka toosan dhexdiisa ma ahaanin wax yacni dhib iyo cidhiidhi ah mintaasi shatadka ku jirtaaye waa zaa'ida waxaana laga wadaa shatatin laysa fi diini alxaniifi shatatun ah, laysada ismigeedii waay furuucdeeda waxaa ka mid a qaacidada iyada oo sheekhu uu tusaale ka bixiyey wuxuu yidhi maalan haddii laba sheekh intaad u tagto aad su'aal weydiiso labadoodiina fatwadoodii iskhilaafto mid walba waad aaminsan tahay waad ku kalsoon tahay aqoontiisa iyo allakacabsigiisa iyo waraciisa markaad u tagtay kanna wuxuu kugu jawaabay fatwo adag midna wuxuu kugu jawaabay fatwo fudud kee baad qaadan waay waxna ma baadhi kartid oo adigu ma kala rajaxan kartid xaggeed mari ma adaygaad mari oo sheekha adayga maray baad mariyoo taxadar ahaan mise fudaydkaad mariyo asalkii shareecadu taysiir buu ahaaye kee qaadan waa sheekhu wuxuu uhi culimmada qaarkood waxay mareen meelba meeshay ka adag tahay adigu aad laanna inta badan midka adag baa ixtiyaadka iyo taxadarku ku jiraa soo ma laakiin isagu wuxuu rajaxayaa sheekhu uu leeyahay ma ahee midka fudud raac lianna asalka shareecadu waa taysiir soo ma qaacidadunu ku salaynaya qaacidadunu ku salaynaya oo macnaa waxa weye qaacidatu taysiir ah ayuu ku salaynaya laakiin waxaa sharti ah shaygaa isagaa inay naftaadu ku xasisho sheekhaa kuu fatwooday fatwadiisa inay naftaadu ku qanacdo inaad ku qanacsantahay haddaad ku qanci weydo ay gelabgelab tahay isaga carab soo ma xadiiskii nebiga sal lay slam albiru maطma'anat ilayhi nafsu waطma'ana ilayhi اlqalbu wاlإimu ma taradada fi الsadri waa kiah soo ma saas weya sharطina waxaa inaysan hawo meesha ku jirin naftaydaa rabta ma ahee meeshaasi hawa hadday soo gashay naftaydaa rabtay aniga sidana dantu igu jirtaa maaha laakiin waxa weeyaan waxyaalahaasoo markaad ka tajarudo tacaarudkaasi hadduu yimaado ma ashadkaa dooran ma akhafkaa dooran taas way macnaha asalkuna waa bara'atu dimma ayuu ku sii adkaynayaa fadal sheekh aadan bikulli dii shatatin mid kasta oo dhib u saaxiiba ama mashaqo u saaxiiba fududayn u dalab ama u soo jiid falaysa ma ahaanin cilladu waxa weye falaysa ma ahaanin fi fiddiini diinkii alxaniifi ee toosnaa min shatatin wax dhib iyo mashaqo iyo <clears throat> muxuu ahaayey eh, tacba ma ahaanin dhexdiisa wma staacta afcal min alma'muuri wajtanib ilkulla min almaxduuri wama stadacta wafcal samee maa ay iladii kii istadacta aad karto oo min alma'muuri wixii la amray ah min alma'muuri ku bayaansan wixii shareecadu amartay ah wajtanib ka fogow alkulla dhammaan oo min almaxduuri ka mida wixii shareecadu diiday meesha qaacidat lma'muuraat walmanhiyaat baa la yidhaahdaayo awaamirta shareecadu waxay ku xidhan tahay karitaan isla qaacidadii taysiirkeen hadda soo maraynay unbay furuucdeeda ka mid tahay saas macnaha oo taysiirka shareecada waxaa ka mid a ah wixii lagu amray ee lagugu waajibiyey lagu saaray karaankay ku xidhantahay intaad kari karta umbaad kala imaan waxaadan kari karinna lagumaba saarinba ayb wixii shareecadu kaa reebtay laakiin oy daa ku tidhi oo manhiyaadka ama turuukaadka la yidhaahdo kuwaa iyaga ah kulligood ka fogow kulligood ka fogow waxba ha uga dhowaanin macnaha waa arrintu markay caadi tahay oynan mas'aladu xaalaad daruuraad iyo xaajiyaad iyo siaan u tegi doonna ayna gaadhin waayo hadday arrintu caadi tahay wixii lagaa reebayna kulligii ka tag wixii lagu amrayna intaad la imaan kartood kari karto kala imo ayb ama masaladu markay caadi ka baxdo ama xaalad xaaje timaado ama daruura timaado waa u tegi doonaa ah, wa kulli mamnuucin falidaruura yubaaxu walmakruuhu cinda alxaaja laakinamaa xurima lidariica yajuusu lilxaajati kalcariyaan u tegi doonaa oo uu kaga hadli doona insha allahu tacala ayb marka inay ma'muuraadku sidaas tahay allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala fattaquu allaha ma stadactum alla ka baqa inta karaankiinaa waay wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun anahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi اlkhayraati wahum lahaa saabiquun walaa nukallifu nafsan ilaa wascaha naf ma mashaqaynayno ma kallifayno waxay kari kartay waxaan ahayn karaankeeda un xadiidkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidu bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra idaa amartukum bimrin fa'tuu minhu ma stadactum haddaan amar idin amro wixii aad kari kartaan kala imaada waajibaadkii faraa'idii shareecada waa karaankaaga maxaad kari kartaa ayb wamaa nahaytukum canhu fajtanibuuhu baa la yidhi wixii aan idinka reebana ka fogaada isaga lama dhihin maxay lama dhihin fajtanibuu mastatactum lama dhihin isaga lama dhihin inta karaankiinna waxaad kari kartaan ka fogaada laakiin maxaa la yidhi fajtanibuuhu ka fogaada wixii laydinka reebay ama wixii laydin amray waxaad kari kartaan kala imaada saasay shareecadu kala qaada marka ayib waxay leeyihiin culimmadu sababta keentay in la yidhaahdo ma'muuraadkana istidaacada lagu xidho manhiyaadkiiyo wixii laynaga reebayna la yidhaahdo ka wada fogaada waxay leeyihiin lianna attarka ashal min alficli saas way macnaha shay inaad samayso iyo inaad ka tagto kee sahlan ya inaad ka tagtaa sahlan war ha u dhowaanin ha u dhowaanin ha samaynin soo ma ha samaynin iyo samee ibni aadamka waxaa ku adag samee soo ma sinada ka fogow haddii la yidhi sinada ka fogow oo ka tag iyo haddii la yidhi salaada tuko oo samee waxaa ku adag sameeda ka fogaanshaha ka fudud ka tegiddaa ka fudud maadaama marka ay fududdaho bini aadamku intuu ka tegidda ka caajizo ama inuu intuu kari waayaba ay yar tahay ayada wixii laydinka reebay ka wada taga meeshaasi rukhso lama gelinin islaacana lama kelin karaankiinan lama gelin ka wada fogaada maxaa yeel waad kari kartaa adiga zina miyaad ka tegi kar ya maya zina kama maarmi karo waa galahaya war waad ka maarmi kartaa waad ka tegi kartaa soo saas ma inaad dad disho waad ka tegi kartaa inaad wax xaddo waad ka tegi kartaa inaad wax xamato waad ka tegi kartaa lowlaa daaci shahwa wa daaci alhawa haddayna meesha ku jireen tarkigu waa fudud yahay soo ma laakiin samayntu way ka adag tahay samayntii sidaas daraaddeed baa waxaa loogu xidhay ma stadactum amaa ka tegiddi iyo turuukaadka iyada waxba laguma xidhin ka tagaa laydhi fajtanibuuhu ka fogaada masaladaa iyada tafsiil intaa ka badan baan insha allahu tacala ka bixin doonaa darsigeenna soo socda bilowgiisa li'anna waxa weeye culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan atturuukaad shareecadu waxay reebtay baa culays ahaan ka culus waxyaalahay fartay qaarna waxay yidhahdaan waxyaalaha la faray ee ma'muuraadkaabaa ka culus waxyaalaha ay reebtay maslada insha alla taala darsiisayaana soo socda ayaan kaga hadli doonnaa biidn illah ictiraad buu sheekhu keenay ictiraadku keenay waxa weeye oo qaacidadan ay dhici karto dadka qaarkood inay ku ictiraadaan ruux baa maalan wuxuu u baahday inuu bakhtiga cuno markaasuu cunay ayib bakhtigii buu cunay bakhtigii markuu cunay soo bakhtigu makruuh ma ahayn bakhtigu waxaan ujeedaa soo ma ahayn maxduur buu ahaa soo soomaayn shay la reebay buu ahaa haddana shareecadii waxay oggolaatay markuu naftiisa u yaabay inuu cuni karo marka shay maxduuroo shareecadu reebtay oo haddana ruuxii uu samaynayo soo ma shay matruuko inuu ka taga ay ahayd baa haddana uu samaynaya qaacidadeeduna maxay ahayd wixii matruukaadka manhiyaadkao dhan ha laga wada fogaado baktigiina inuu cunaa loo ogolaaday say isu qabanaysaa wuxuu leeyahy waxay isu qabanaysaa bakhtiga markay xaalad daruura u qabatay oo dantu ku kalliftay oo nafta ku badbaadi ay gaadhay xaaraamnimadii waa ka baxayaayoo xalaal buu isu rogayaa soo ma saas daraaddeed ninkan bakhtiga cunayahay xalaal buu cunayaaba binisbati lahu xalaal buu cunaya masala jirta uu ka hadlay alimaam shaatibi caleyh raxmatullaahi mas'alada rafculxarajka ah ee shareecadu meelaha daruuraadka darteed ay xaaraamtii dadka ay uga kor qaaday ma la dhihi karaa waa xalaal mise waa mujarad rafculxaraj masaladaasi waa masale kale laakiin wuxuu leeyahay waxaan qaaciidadeennan aynan bushi ugu imaanaynin kaas xaaraamta galay shareecaduna u ogolaatay fii xaqihi xalaal bay isu beddelaysaa xalaal bay isu beddelaysaa wamin hada albaab qaaciidadeennii ma jebinaysa uu leeyahayo waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa man durirtum ilayhi waa u tegi doonnaayo marka la leeyahay ka fogaada wixii laydinka reebay oo dhan wixii aad laydin farayna intaad kari kartaan kala imaadda waa xaaladdu markay caadi tahay oo aynan xaajo imaanin ama aynan daruura imaanin hadday xaajo timaado ama daruura timaaddo masaladii ahayd wixii laydinka reebay oo dhan ka taga waxbaa iska bedeli markaa wixii laynaga reebay waxbaa la ogolaan markaa min baab daruuro ahaan ama xaaje ahaan oo kaleeto waa u tegi doonnaa insha allahu tacala